بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سورة طه وسورة اللباتنات ترتيب القرآن الكريم كأه aayadaheeduna waa boqol soddon iyo shan min alqur'aani almakiya bay kamid tahay qur-aanka makiga ay kamid tahay waxay soo degtay cumar binu khadaab intuuna muslimin cumar binu khadaab radia allaahu canhu almujaahid intuuna muslim buu seef qaatay seef nabiga oo dadka yaraa ee la jooga meel kula jira yidhi waa soo dili isagoo seef wata shalay oo kalena nabigu wuxuu ku alla baryey bicamr binu hishaam waa abujahl ninka loo yaqaano o bicumar bin khadaab waanay soo abtay camar bin hishaam abujahl walaashii baa dhashay cumar bin khadaab meeshiibuu tegayo nin layidhaha nucaym binu cabdillaahi yaa war xaggeed ku socota ninkas fallaagada aha dili buu yidhi marka wuxuu damcay saxaabigaas inuu nabiga badbaadiyo wuxuu yidhi wareerkiinibiba ka dilaacday walaashaa iyo seedigaa yaaba islaamka qaata oo sidan oo kale kuwa wax ka qabo yidhi seedigiin waxaa saciid binu zayd ina noo falo waa in adeerkii ruma casarsumasiriinta ka mid noqday iyo walaashii halkiibuu ka booday gurigiibuu tegayo markii shanqadhiisa la maqlay khabaab binu arati oo suuradan u aqriyay dah yaa shanqadha markuu maqlu meel buu ku dhuntay meel buu galay khabaab binu arati dadka dee laga xoog roon yahay buu ahaa markaasuu yidhi war waxaad aqriyeyseen hamhamadii maxay ahayd gabadhii waxay tihi waxba maanaan aqriyayo markaasuu yidhi anaaba maqlayo markaasuu saciid binu zayd buu damcay inuu seeftii ku dhufto walaashi baa isaga dhigtay wuu dakray marka walaashi markuu dhiiggii arkay oo daadanayuu naxay markaa oo naxay markaasuu yihi balsoodu waxaad aqriyeyseen nijaas baa tahay bay ku tidhi waxaad daahirnima taabtee horta soo maydho oo soo weysiisay ku tidhi khabaab binu arati baa soo baxayo wuxuu yidhi ducadii nabiga yaa kugu dhacday bui cumaru shalay buu saa ku alla baryey allaahuma ayi diinaka bicamar binu hishaam aw bicumar binu khadaab markaasuunti soo weysaysoo aqreebu aada ula yaabay halkiibu markiibuu nabiga ku noqdo markiibu islaamnimada qaatay marka qisadu saasay ahayd aha maa anzalna aha culimadu say u badan tahay alxuruuf lmuqaaca waxa weeye aha waa xuruufta muqadacada un macnaheeda la garanay qolyaa waxay dhaheen luqada xabashida yaa rajulu bay ku tahay qolyana waxay luqada suryaaniga yaa rajulu bay ku tahay culimadu waxay sidaasayna ku dayneen alxuruuf lmuqaaca aha ilahay baa macnaheedo maa anzalnaa ma anaan soo dejinin calayka dushaada alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad ku dhibato ood ku dhibooto ilaa laakina tadkiratan waanin baan usoo dejinay liman ruux la waaninayo yakshaa ka baqaya rabbigii tanziilan soo dejin weeye qur-aanku miman axad xaggii khalaqal arda dhulka abuuray iyo wasamaawaati samooyinkii alculaa ee sare huwa araxmaan icraabtaa araxmaanu allaha raxmaanihi istawaa wuxuu ka kor noqday cala alcarsh waxaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam gaaladii baa waxay yidhahan markay dee dadkii oo qur-aanka aqri arkeen war nimanka qur-aanka lagu soo dayey dhib maydhan buba ku had iyo jeer wayn ku dhawaaqi way aqrii buui ma abaa layidhi dhib qur-aanku ee waanin iyo khayr baa lala soo dejiyey maa anzalnaa maanaan ilaa tadkiratan waanaanu usoo jedinay liman axad yakshaa ka baqaya rabbigii ka baqay tanziilan soo dejin weeye minman axad khalaqa alarda dhulka abuuray wasamaawaati samada abuuray alculaa oo sare alraxmaanu allaha raxmaani istawaa wuxuu ka kornooday cala carsh istawaa qur-aanka kariimka ah waynu ku yar joogsanaynaa aayadda toddoba aayadood baa ku jirta alraxmaanu tan waa sidaa inta kale suuratu lacraaf waa aayadda konton iyo afraad suuratu racad waa aayadda labaad suuratu dahna waakan waa aayadda shanaad suuratu furqaan waa aayadda konton iyo sagaal suuratu saja waa aayadda afraad suuratu lxadiid waa aayadda afraad istawa calaa carsi marka qur-aanka inta istawaa ku jirta hadda luqada carabiga ninkay garanayo calaa xuruuf baa jirta ficilka tallaabisoo macnihiisa jiddo mafcuulka u geysa calaa hadduu ku tallaabo waa irtifaac kor noqosho weyn ilaa hadduu ku tallaabana waa qasab hadduu laazim yahayna waa kaamil noqosho weyn qur-aanku waa sidaa waxay muctasiladu ku awileen halabahu waqaarahu bay halabada luqada carabta haddii la raaco laba shay oo wax isku haysato mid u adkaaday baa halaba loo yaqaana wax halaba la yidhaahba ma jiraan muctasiladu marka waxay dhaheen alabahu qahar wax sidaasi ma jiro nimanka muctazilada markaa yar waxaan ku leexanaynaa cali binu ismaaciil alashcari abu xasan alashcari raximahu llah awogii waa awowgiisa shanaad waa abu muusa alashcarigii saxaabiga ah reer yamaneed wey abu xasan alashcari wuxuu ku dhashay hadda inagu waxaynu idha dad badan baa idhaa ashcariyaan nahay midda aynu haysanay ashcariyada aan ku nahay waa ibnu kulaab ee abu xasan alashcari uu ka tegey taariikhdaa ninkii doonaya siyar aclaami nubala lilimaami dahabi ha ka fiiriyo wuxuu ku dhashay basra hooyadii e, e, laba boqol iyo lixdan markay hijradu ahayd hooyadii waxaa qabay imaamka muctazilada abucali aljubbaai markaasaa ku soo ababay su-aalo badan buu weydiiye wuu uga jawaabi waaye wuu ka tegey wax yarba hoosu daaddegayo e, toddobiy saddex iyo toban sifo yuu sugay samiic iyo basiir mid waxaa la yidhaha nafsaaniya waa wujuud shanna salbiya la yidhaha toddobana macaaniba toddobana macnawi toddoba macaani macnawi waa isla mid waa asmaa faacilintii masaadirtii kuwa macnahooda wataarifiya samiic iyo basiir buu alla leeyahay weeyi laakiin waa cilmi baa looga jeedaa mutakalim weeyo ma hadli karo muddo halkaasuu tegey nin nin ibnu kullaab la yidhahba isku fikrad ahaayeen ibnu kullaab iyo isku fikrad ahaayeen ninkaasay wada socon jireenoo imaamu ashcari markaa uu qoladaa ku jiray weligii hal kitaaba ma qorin markuu afartan jir yahay y wuxuu ka tegey basru ka tego baqdaad buu tegey markaasuu axaadiistii akrisay axaadiistii dhex galay waa afartan jir markaa shan iyo toban maalmood buu meel cilaa joogay oo ku alla baryayey maalinta buu isa soo taagay ninkii garana w gara ninkii kale cali bin ismaaciil baan ahay waan ka tegey ictizaalkii waxaan qabsaday qultu bimaa qaala axmed binu xambal ashaybani bu yuu ku qowlay marka berigaa hore muctazilada ahaa waxba ma qorin waxdee fidiye iyo wax laga sheegay berigan dambe wuxuu qoray kitaab la yidhaha alibaana can usuuli dayaana oo alasma wasifaada wuxuu qoray kitaab la yidhaha ikhtilaafu lmusaliin wa maqaalaat lislaamiyiin qolo walba sida ahd intuu sheegu wada radiyey kulli kitaab wajiiz layidhaabuu qoray oo tafsiira kama arg labada kale waan arkay marka alimaam alashcari wuxuu ahaa ahlusunna madhabta axmed binu xambal haysta oo istiwaha qoray kitaabkiisa alibaan canusudil istiwaha dad baa yidhaahda sidaas waxba kama jiraan siyar aclaami nubala oo toddobiyo toban mujalla oo taariikhu alimaamu dahabi uu qoray halkaa aga doonto waxaa intaa ku dari afar sheekoo waxaa jirta labana soomaalidu la hayso labana ay necab yihiin waxaa horreeyey alimaam casharigana horreeyey waa nin xambali ah. waxaa ku xigay asheekh cabdulqaadir aljiilaani waxa wey wuxuu dhashay afar boqol iyo toddobaatankii buu dhashay gobolka jiilaani layidhaha waqooyiga iiraan buu ku dhashay aduu inuu carab galo waa suuragal laakiin abtirkiisa waxaa ka mid ah cabdulqaadir binu muuse binu janku binu abtirkiisa ka ah, waa nin iiraan ku dhashay markii hore madhabka shaaficiyadu bartay kaana fii awali shaaficiyin wataxambala markaasuu baqdaad buu yimid axaadiisiibuu akrisay markaa wuu ka tegey wuxuu qabsaday axmed bin xambal madhabkiisa kitaabkiisa la yidhaahdo qunyatu aalibiin markuu hadlayo dee qolada kan markuu ka hadlayo istiwaaha wuxuu yidhi wax kale hadday gara waaye gacmaha kor loo taagi iyo martiqaadka nabilahi maxamed halkaa lagu martiqaada miyo gara waaye cabdiqaadir jilaani baa qoray waa xambali ka ku xigaa waxaa weeye axmed binu cabdilxaliim binu cabdisalaam ibnu taymiya wuxuu ku dhashay suuriy suuriyaan buu ahaa wuxuu ku dhashay suuriyaan buu ahaa isna madhabkiisu waa xambeli wey marka kutubtiisa waxaan hayaa ilaa konton mujallo uu leeyahay baan hayaa kitaabkiisa alfataawa la yidhaahdo waa toddobiyo soddon mujallo kulligiisaan soo wada mariyey markuu hadlayo qaalo asxaabunaa buu dhihi xambaliyadu sheegi wuxuu dhashay isaguna lix boqol iyo labiyo lixdankii yuu dhashay axmed binu taymiya ka afraad waxaa weeye maxamed bin cabdilwahaab atamimi wuxuu dhashay kun boqol shan iyo tobankii buu dhashay isaguna xambeligu aha afartoodii kitaab baan wadahaya on isaga dhigan taariikhda eh, ninka maxamed bin cabdilwahaab ma soo gaadhin de imaamu dahabi saddexda kaleba sidaasu taariikhdooda u qoraya marka istiwahan oo istiwaaan yaliiqu bihi walaa naclamu xaalahu laakiin istiwuhu waa irtifaac imaam maalik markii la weydiiyey istiwaha wuxuu yidhi alistiwaau macluum wahuwa alirtifaac walkayfu majhuul wasuaalu canhu bidca qum bilacmat illahi buu ninkii su-aalay ku yidhi marka alistiwa wahuwa alirtifaac allana siduu u irtifaacay allah baa garanaya laa nacrifun marka sidaa u ogow allah wuxuu leeyahay low all low alle waxaa usugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa baynahuma wamaa taxta sara tanziilan soo dejin weeye qur-aanku miman axad khalqa alarda abuuray wasamaawaati alculaa alraxmaanu calaha allaha raxmaanihi istawaa cala alcarshi carshiguu ka kor noqday waa kor noqosha isagu gaara xataa alla gacantiisa malka la sheega gacanta saa ugu tilmaami maysa waa mamnuuc wey low alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan wamaa baynahumaa inta udhaxaysa iyo wamaa taxta sara carada qoyan waxa ka hooseeya wamaa taxta sarada waxaan kusoo gaabinaynaa toddobada ardo midda uhooseysa wey taxta sara asara waxaa la carada qoyan baa marka sifadeeda iyo waxaa wax inooga warbixiya ma hayno kama warrami karo ilaa sidanuu inoogu soo gaabin low alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan iyo waa baynahumaa inta udhaxaysa iyo wamaa taxta sara carada waxa ka hooseeya oo dhulka u hooseeya wey waintajar marka ilaa cilmigiisu sidaa yahay intaa waintajar haddaad la jahalto bilqowli qowl fa inahu alla yaclamu wuu og yahay asira waxa qarsoon iyo akhfa waxa sii qarsoon buu alla ogyahay haddaad qodu dhawaaday haddaad u dhawaaqin allaha intaasoo dhan og ama koru dhawaaq ama u dhawaaq ilaahay sirtan wey waxa ka sii qarsoon sirtan waxa la yiri waxa dadku hoos ahaan ugu sheekaystaan waa akhfaana oo waxa qalbigooda ku jira oo ama waswaasa ama khayra wuu sii ogyahay waxaa kaloo wamaa akhfaada la yidhaah waxa qofkani mudan doono waxa qofkani mudan doono yuu alla ogyahay subxaana wa tacaala waintajar haddaad ku dhawaaqdo bilqowli hadalkood kor u dhawaaqdo waxba koru dhawaaqaasi qiimad kuuma la weyn maxaa fa innahu alla yaclamu sira waxa qarsoon buu ogyahay iyo akhfaa waxa kasii qarsooni badan dadka qalbigiisa ku jira allaahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu ma jira ilaa huwa isaga mooye low alla waxaa usugnaaday alasmaau asmaadii alxusnaa ee wanaagsanayd waynu soo maray suurat lsra asmaa lxusnaha wuxuu nabigu yihi alayh wasalaam ilaah waxaa usugnaaday boqol magac waa boqol midl boqol magac waa boqol midla man xafidahaa faqad dakhala aljanna qofkii xifdiga xifdigaasaa siyaabo badan lagu fasirayo qofkii macnahooda fahmo wey oo macnahooda fahmo oo ku dhaqmo caqiideeya wardigana waa laga dhigo culimadu waa lagu wardigi karaa bay yidhaheen sagaal iyo sagaashankii waxay ka heleen axaadiidta iyo quraanka kariimka ay ka heleen ficil alla ismi loogama samayn karo ficil sidaa ay ku soo aroortay asmaadu mooye inagu ma samayn karo bilmatel ilaahay sow muhlig ma aha wax ma halaago hadana muhlig lama dhihi karo marka asmaaulxusna waa kaynu soo mareen wy allaahu alla laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye low alla waxaa u sugnaaday alasmaau asmaadii alxusnaa wanaagsaday kullu asmaa'ihi xusna ismi walbuu leeyahay magaciisu waa cajiib weyn waa la taaka warkii nabiyullaahi muusa yaa lainoo bilaabaya oo suuraddu u badan tahay waa la taaka ma kuu yimid nabiyullaahi maxamedo xadiisu muusa muuse warkiisii ma kuu yimid id wakti uu ra'aa arkay naaran dab buu arkay fa qaala wuxuu ku yidhi liahlii xaaskiisii umkusuu nagaada meeshan ku nagaada inii anigu anasu waxaan arkaa naaran dab baan arkaa lacallii waxaan u dhowhay aatiikum inaan idinkala imaado minaa xaggeeda biqabasin iftiin ow ajidu aan helo cala naari dabka agtiisa hudan hanuuniye iyo wax inoo warrama marka qabow bay ahayd oo inay qabowsiyiin waxaad ku garan dab aynu diirsano yaan inoo keeni buuri inay mugdahadna waxaad ku garan iftiin baan inoo keeni buuri inay waxaad ku garan wax waraysi baa soo yeelan wax wadadii bay ka halaabeen wareysi ai iyo wuxuu wataa xaaskiisii waa markuu madyan intuu ka yimid waagi hore masar ka soo tegey oo ka soo cararay madyan toban sano uu wadaad arig u raacayey gabadhna ka guursaday markaasaa xaggaa tag baa lay meeshii markuu dabkii ag tegey waa cajiib baa ka qabsaday waa meelka dee waxyiga loogu waxyooday la amray lagu leeliyey lagu tababaray wey waala taaka makuu yimid xadiisu muusa muuse warkiisii ma makuu yimid id wakti uu war ahayd ra-aa naaran dab uu arkay fa qaala wuxuu ku yihi liahlihi reerkiisii umkusuu halkan ku nagaada inii anigu aanastu waxaan arkaa naaran dab baan arkaa lacalii waxaan u dhowahay aatiikum inaan idinkala imaado minhaa dabka biqabasin dab dhimbil ow ajidu aan helo cala naari cinda naari naarta agteeda hudan hanuuniye falamaa ataha markuu tegey nuudiya waa loo dhawaaqay maxaa layidhi yaa muusa muuso inii anigu ana anigu rabbuka rabbigaa baan ahay faqlac siibna calayka kabahaaga siib inaka adigu bilwaadi togii baad ku sugan almuqadasi la dahiray waa ahaa magaciisa waxay u badan yihiin culimadu inuu toga magaciisii yahay yay u badan yihiin marka nabilahi muuse markuu meeshii tegey wuxuu arkay geed qoyan oo dab ka dhex ololayin yuu arkay malaaigtiina way hadheere joogtaa markaasaa layidhi togii bahiryaabaa jooga kabaha iska sii ana allaahu alla ku yidhi ilaahaagii baan ahay qolada maxay yidhaahdeen ilaahay ma hadli kare e dab ku dhex abuuray bay dhaheen geedkuu geedkuu dab ku dhex abuuray hadalla ku dhex abuuray bay dhaheen ma geedkaa yidhi marka ana ma geedkii baa yidhi ana waa mamnuuc weeye taasi falamaa ataaha markuu tegey nuudiya waa loo dhawaaqay oo maxaa la yidhi yaa muusa muusow inii anigu ana anigu rabbuka baan ahay faklac siib naclayka labadaada kabood inaka adigu bilwaadi lmuqadasi baad ku togan tahay togii dahiraad waa ahaa marka kabaa muxuu siib waa laisweydiiyey cali bnu abi daalib iyo culimo badan waxay yidhaahdeen dameer haragii bay ahaayeen dameer aan la gawracin haragii bay ahaayeen kabo marka waxoogay baa ku jira iska siib qolyana waxay leeyihiin toga si uu togan dahiran barakaysan si uu lugihiisa udhago fi bucati mubaarakati wey si uu lugihiisa udhago adu si kastaba haatee edeb ahaanubaa kabahasiiba marka kabaha inaga xaggeena ka waran in lagu tukadaa sunaa kabaha nabiylaahi maxamed isagoo salaad tukaday yaa salaada dhexdeediibuu kabihii iska siibay saxaabadiina way iska siibeen nabigu wuxuu maxaad u siibteen adigaa siibay wuxuu yidhi aniga malku jibriil baa ii sheegayo inay kabuhu hoosta ka nijaasaysan yihiin iisheego saasaan u siibay marka kabaha ku tukada yahuudiya nasaaraan kabaha ku khilaafo kabaha ku tukada marka sidee la yeelaya intaad dhawrtaan kabaha markaad saa u dhawrtaan haddaad wax nijaasa ku arag wax qoyaana ku aragtaan dhulka ku jijo dhulkaa dahiraya ila dhulka iyo qoraxda iyo ciiddi waxbay dahiraan dabadeedna iska tukada laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen waxyaabaha nijaasnimadooda laisu khilaafsan yahay xoolaha digadooda iyo saaladooda iyo waxaa waa kuwa kuwa sidaa laleeyahy saasu dahiriya bani aadamka saxaradiisa waxaa waa nijaas iyagu bay culimadu leeyihiin laakiin kabaha dabcan in lagu tukado waa sunna laakiin waktigan aan joogno masaajidadan oo kale eh, in lala gala maaha kabaha waayo way wasakhaynayaan masjidkaa nabigu uu joogay camuud buu ahaayo ciid buu ahaa hadda waa sibir oo gogol baa taala marka lagu wasakhayn maayo hadda waa la iska bixinaya wey insha allah wa ana anigu hadalkiibaa loo hayaa waadil muqadas baad joogtaa aduu waa ahaa waana aniguna ikhtartuka waan ku doortay oo nabi kaa dhigay iyo rasuul fastamic dhegeyso limaa yuuxaa wixii lagu waxyoonay dhegeyso cilmiga waa la dhegeysaa nebi muuse waxaa lu dhegeyso waxyiga lagu waxyoonayo waxaa looga bilaabay inii anigu ana anigu allah baanahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga mooyaane ee facbudnii keligay iyo caabud waaqimi salaata salaadana oogoo tuko lidikrii xusuustayda aadi xusuusata darteed salaada u tuko masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi baa mad la yidhaah salaada waxaad u tukataa lidikrii xusuustayda aniga adi xusuusatay ama lidikrii xusuusinta aan adiku xusuusiyey markaa salaada markii la iloobay bilmatal waktigeeda culimmadu sharax badan bay ka bixiyeen sidii nabiga unbay ku sharxeen wuxuu yidhi nabigu markaad xusuusato markaa un tuko qofkii seexda ama ilaawa markuu soo toosay markuu hala tukado marka waa qadiya ma aha laleeyahay haddii salaadu ilowsho kaaga tagto ama hurdo kaaga tagto ood markaas soo toosato tukata qadla maaha wa ana ikhtartuka waan ku doortay fastamic dhageyso limaa yuuxaa waxaan lagu waxyoonayo inii anigu ana anigu allah baanahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga mooye facbudnii icaabad waaqimi salaata salaadana og lidikrii aniga xusidayda aad i xusayso darteed u tuko walidikrii xusuusinta aan ku xusuusiyana u tuko salaadu tobanka daqiiqeed ku jirto ama afarta ragcadood iyo saddexda ragcadood aduu caafimaad baa ku jira laakiin waa dikri maxdi a salaadu ina saacata saacaddu aatiyatun way iman akaadu waxaan sigay buu alle ukhfihaa inaan qariyo litujzaa maxaa maxaan u qariyey litujzaa ila abaalmari maxay kullu nafsin naf kulligeed bimaa tasca waxay shaqaysatay marka adkaadu ukhfihaa sida loo qariyey axadna inaan la ogeysiinin buu alleh yuu ku talagalay marka waxaa la yidhi akaadu waainaan anigu xataa iska qariyo yay qarka u gaadhay yani sida loo qariyey buu lahaya ilaahay dee waxba kama qarsoone sida loo qariyey xataa inaan iska qariyaan anigu yay qarka u gaadhay buu saacaddu marka maxaa saacaddu u iman qof walba camalkiisi baa laga abaalmare maxaa meesha inala gudboon markan camalkeena aynu wanaajino si alla hortiisa camal fiicnaan oo la tagno ina saacata saacaddu aatiyatun way iman akaadu waxaan sigay oy qarka saacaddu u gaadhay ukfiihaa inaan qariyo maxay u iman marka litujza in la abaalmariyo kullu nafsin naf kulligeed mataa ah waxay shaqaysatay ee falaa yasudanaka nabigii baa lala hadlay falaa yasudanaka yuna kaa horjoogsanin canhaa saacadda rumaynteeda can sidqihaa man axad laa yuminu aan oo watabaca raacay hawaahu wuxuu jeclaa raacay oo fatada aada halaagsanto aada halaagsanto haddaad ninkaa raacdo nabigaasaa lagu leeyahay inagaa laynu soo gaadhsiina m fariintu inagaaynu ku socotaa falaa yasudanaka yuuna kaa horjoogsanayno kaa jeedin canhaa can iimaaniha saacadda iimaankeeda man axad laa yuuminu aan rumayno bihaa iyada aan rumayno saacadii oo watabaca raacay hawaahu siduu jeclaa raacay oo fatardaa aada halaagsanta markaa wamaa tilka biyamiinika ya muusa nabilaahi muuse meeshii markuu tegey oo uu ogaaday waxaanu wax dee uu arki jiray inaanu ahayn yaa la tababaraya marka tababarkii baa u bilaabanaya ila waa loo sheegay in loo waxyooday tababarkii baa u bilaabanaya waxaa la yidhi wamaa tilka waxaasi muxuu yahay biyamiinika midigtaada ku sugan yaa muusa muuse ul buu watay uu ka soo qaatay ninkuu ka soo guursaday uluu ka soo qaatay yuu waday marka waxaa sidaa loo leeyay waxa ushaa aada gacanta hayso si uu u garto sow ul muuna qirin dhawaan mas bay noqon doonta waa lagu baraarujinayaa marka waa lagu baraarujinaya in waxan uu isbedelay si uu fahmo wamaa tilka waxaasi muxuu yahay biyamiinika midigtaada ku jira ya muusa muusow qaala wuxuu yihi hiya casaayo horta waa u shaydi atawakow calayha waan ku tukumaa buu ihi waxaan ugu abqalulaa bihaa usha calaa qanamay weli fiiha dhexdeeda waxaa isu maaaribu xaajooyin ukhra o kale muraado kalena waan kaleey waxyaaba kale aqoonsano cadowgu iskaga celino meeshii buu sidaa yuu wuxuu doono ku qabsanaya w hataa waxay leeyihiin adigu waa qise adhigay u ilaalino wax saas laakiin saa mehe badan baa ku qabsan bu nabilaahi muuse markii lagu baraarujo waxaad haysaa waa maxay waa ul qiray wuxuu waa u shaydi marka wixii la su waxaan ahayn ku jawaabay usii badiyy jawaabti cilmiga waa la badin karaa marka hadii hal lagu su-aalo waad kusii dari kartaa waa u shaydii horta waan ku tukubaa arigana abqadaan ugu lushaa muraado kalena waan ka leeyahay bu nabiylahi muuse qaal wuxuu yi casaaya waa u shaydii atawako waan ku tukubaa caleyhaa dusheeda waahushu waxaan ugu abqalulaa bihaa usha calaa qanimi adhigayga weli fiiha waxaa igu sugnaad fiiha dhexdeed maaaribu xaajooyin ukhraa oo kale qaala marka wuxuu hi alqihaa yaa muusa muusow faalqaahaa wuu tuuray faidaa waaba hiya iyadoo xayatun abeese ah tascaa ordaysa qaala wuxu uhi khudhaa haddana qaad walaa takhaf hana baqin sanuciiduhaa waxaan ku soo celinaynaa siiratahaa sifadeedii alulaa hore ushii tuur baa la yidhi wuu tuuray sucbaanun mubiinu baa meelaha qaarkood la yidhi meeshan waa xayaa la yidhi xayadu waa janun baa layidhi janun yaa mee layidhi janku waa maska yaryar marka xagga dhaqdhaqaaqa sidii mas yar weeye xagga weynidana waa socdaan waa wax weyn wey waa kii cagaha wax ka day soo nuqaalay soo nuq muuso dhibaato ma jirta soo nuqaalay markuu dee arkayo afka saa u kala taakinaysa qaala wuxuu yidhi alqihaa tuur muusa muuso fa alqaha wuu tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo xayatun abeesaa markii hore inay ul ahayd lagu baraarujiyey marka hadda wuu fahamsan yahay qaala wuxuu alla ku yidhi khudha qaad walaa takhaaf hana baqi baqdin iyayna ku gelin sanuciiduhaa waxaanu ku soo celin siirataha sifadeeda alulaa hore usha waxaa sidaa looleeya loogu tababaraya markuu fircoon u tago inuuna ka baqin usha intuu marna mase ay noqoto marna ay usheedii noqoto yaa loogu tababaraya wadmum udun yadaka gacantaada ilaa janaaxiga garabkaaga gacantaada halkaa geli takhruj way soo bixi baydaa iyadoo cad min kayri suuin baras la-aana xumaan la-aana aayatan aayad xaalayta ukhraa oo kale markii ushii uu ku tababaro ku ilbaxay yali bal gacantaada meeshan geli soo bix haddana wayba iftiimaysaa wabay leedahay haddana baras ma aha oo cudur ma jira ma aha labadaa mucjisayd baa lagu tababaray wadmum udun yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaada takhruj way soo bixi baydaa jira la-aan baras maaha baras la-aan wey aayatan aayad xalayta ukhraa oo kale maxaa sidaa muuse loo yidhi linuriika maxaan sidaa kuu nidi oo usha iyo gacanta lagugu tababaray linuriika inaan ku tusino min aayaatina aayadaha iyaga xaggooda alkubraa ee waaweyn aayadaha naga waaweyn qeyb kamida in lagu tuso yaa gacantan iyo ushan lagugu tababaray wey muuse maxaa lagugu tabaro sida lagugu yeelay linuriika inaan ku tusino min aayatina aayadaha iyaga xaggooda alubri waaweyn markaa waa la diray markaa way u dhamaatay tababarkii iyo idhab tag baa layidhi ilaa ircoon ircoon u tag baa layidhi inahu ircoon daaa wuu wuxuu yihi rabbi rabbigayo ishrax lii ii fur sadrii qalbiga ii ballaadiyo ilaahu cilmi ii geli wayasirii ii sahal amri amarkanaad dusha iga saartay allow ii sahal waxlul ii fur cuqdatan guntin oo milisaani carabkay ka fur yafqahu qawlii si ay qowlkayga u fahmaan si ay qowlkayga u fahmaan waxa wuxuu yidhi nabiyullaahi markii layidhi fircoon u tag ilaahu qalbiga ii waasiciyo cilmi ii geli ilaahu amarkan aad ii dirtayna ii sahal guntintana ilaahu carabkayn ka fur waxoogee laknu yuu lahaa nabigu isagoo fircoon gurigiisu kusoo koray marka fircoon buu labada indhood intuu ku dhufto garhka qabtuu saa u jeeday berigii hore la soo helayna waa kii dee gabadhii asi ahad ka fakisa tii war ka dhigan wiil baynu ka dhigan markaasuu i kani waa cadowgii iyo asiya iigu yeedh dadkii wax gawrici jiray markaasay tihi war ma waxba ma kala yaqaane intay dhimbil dabah iyo jawhar soo qaaday iyo midna weel dhex dhigta midun qaaday tihi halkana alla ugu hagaajiyo dabkiibu saa u qaatay sidaasay kaga fakisay wey markaa carabka markuu saaray carabkaa waxoogay guntina uu ku lahaa yar carab la yaa ku jirtay marka saasay ahayd idaab u tag ilaa fircauna fircaun u tag inahu fircoon daqaa wuu kibraya qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa rabbi rabbigayow ishrax li ii waasici sadiir qalbigay oo cilmi ii geli wayasir lii amrii amarkana aad isaartayna ilaahu ii sahal waxlul allow furfur cugdatan guntin min lisaani carabkay ka yafqahu qawlii si ay hadalkayga u fahmaan wajcal lii iyeel wasiiran kaaliye oo min qaraabadayda ah haaruune ah, walaalkay kaaliyana ilaahu ii samee walaalkay kaaliya meesha qaarkood wuu iga fasaxsan yahay waa meesha yidhi sanashuddu cadudaka biakhiika waa kan la yidhi waxaan wuxuu yidhi wajcal lii ii yeel wasiiran kaaliye oo min ahli qaraabadayda ah haaruuna ah akhii walaalkay ah ushdud ku adkee bihi haaruun asrii xooggayga allow ku adkee asrii allow xooggayga ku adkeey garab jooji waashriku la wadaaji fii amrihii amarkayga allow la wadaaji oo nabi ka dhig kay nusabbixaka inaan ku tasbixsano sida wajida kaiiran in badan oo wanadkuraka aan ku xusno kaiiran in badan inaka adigu kunta waxaa tahay basiiran bilaa kuna arkee wuxuu yidhi allahayow haaruun wasiir iga dhig igu xooji amarkaygo dhanna wadaaji nin saxaabi ah wuxuu maqlay iyo taabici midkood buu ahaa wuxuu maqlay niman acraabahu reermiyo sheekaysanay mid baa wuxuu hi hebelow waxaad garataa ninka walaalkii ugu naseexo badan ee ugu roon ee ugu jecel cargaruy ninkii baa yii waxaan isidhi warsalo maxay sheegi doonaan waa muuse yidhaahde walaalkii waa ilaahu nabi iiga dhig buu waa ninka ugu seexo badan walaalkii wajcal lii wasiira min ahlii haaruuna akhii ushdud ku adkee bihaarun ajrii xoogayga ku adkee waashriku la wadaaji fii amrii amarkayga nabadnimada alla wanaaji kay nusabixaka si aan kuugu tasbiixsano kaiiran oo kelinimadii in jamaaca lagu tasbiixsadaa fiican wanadkuraka aanu ku xusno kaiiran in badan inaka adigu allow kunta waxaa tahay basiiran kuna kuna arkaad tahay qaala alla wuxuu ku yidhi qad uutiita waa lagu siiyey su baryadaad wixi aad barid mas-uulaka yaa muusa muuse waa qaala alla wuxuu ku yihi qad uutiita waa lagu siiyey su-ilaka barya wixii aada bariday yaa muusa muusow walqad manannaa waan kugu galladaysanay caleyka dushaada waxbaan ku siinay marra ukhraa mar kale tan keliya meehe mar kalena khayr baa laguu sameeyey alla subxaana wa